alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wala tajcal ma callamtana wabaalan calayna eh, waxaynu ku soo jirray kitaabkii ibnu abi jamra mukhtasarkii baynu ku soo jirray waxaa inoogu dembeeyey xadiikii xadiiskii abi muusa alashcari abii burda aabbihii waxaa laodhan jiray abu muusa alashcari weeye saxaabigii la jiray magaciisana wuxuu ahaa cabdulahi ibnu qays marka xadiikiisa inoogu dambeeyey xadiiska aakhirkiisa waxaa ku sugnaa walyumsik can ishari fa fainaha lahu sadaqa sharka ha iska daayo iska dayntaa sharka uu iska daynayo ayaa sadaqad u ah culammadu waxay yidhaahdeen tegista wax laga tagaa ruuxu ajar ka heli maayo haddaanu markaa niyo ilaahay dartiya uga tegin marka waxaa lagu xambaarayaa inuu uga tegaayo markaanay sadaqadda u noqonayso liajli illaah niyat lixtisaab waa inay jirtaa oo in ajar ilaahay lagaga doonaayo waa inay tahay waxa looga tegay haddii kale ruuxu ajar ka heli maayo oo waxyaalaha muxaramaadka ah qofku samaynta aanu samaynin haddaanu niyadaa uga tegin ma noqonaayo mid sawaab ku helaaya mana noqonaayo mid waxa weeye markaa dembi looga qorayo ee xaaraanta ee aanu samaynin haddaanu niyadaasi aynay jirin laa calayhi walaa lahu sawaab iyo ajarna ku heli maayo dembina uga iman maayo laakiin hadduu uga tago niyo ilaahay dartii ah xaaladda noocaasa wuxuu noqonayaa muhaab laga ajar siinaayuu ayuu noqonaya waxyaalaha kale xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mid ah sadaqaddu inay fadli badan tahay waayo acmaashii khayrka ahayd waxaa la yidhi sadaqay tanna u tahay tanna sadaqay u tahay tanna sadaqay u tahay bimacnaa ajar sadaqaa lagu helayaa marka ruuxii awoodi karaayey in sadaqaddu usii fadli badan taha laga qaadanaya ashyaadan waxaa lagu helayaa sawaab markaa sadaqo xadiiska shan iyo toddobaatan can xakiim ibni xisaam wuxuu ka soo wariyey bukhaari saxaabiga la odhan jiray xakiim ibnu xisaam wuxuu ahaa saxaabi da' weyn oo da'diisu weynaatay wuxuu gaadhay boqol iyo labaatan sano waxaa jira bacdu saxaaba oo lixdan sano ku qaatay gaalnimadii qabla alislaam lixdan sanona ku qaatay islaamnimada xakiim qoladaasuu ka mid ahaa marka boqol iyo labaatan sane ayuu jiray khayraad fara badanna waa samayn jiray oo aad buu ugu dadaali jiray waxaa la soo raraa inuu boqol nafood oo addoomma ah xoreeyey boqol wuxuu istaagay carafa isagoo boqol geela wada oo hadiyi ah oo uu doonayo xaramka inuu ku qalo wuxuu xaramka ku qalay oo kale kun adhi ah wuxuu bixiyey waxyaalo kale oo sadaqada ah oo yacni waxa weeye fida iyo dahab ah marka khayraadka aad iyo aad ayuu ugu dadaali jiray xakiim nebigu calayhi salaatu wasalaam magaca kama bedelin iyadoo xakiim magac ilaahay ay tahay waxaa laga qaadanaya xakiim in lala bixi karo waayo nebigu u taqriiriyey ma odhan hayiro bedel ma odhan iyadoo haddana ay soo aroortay saxaabigii la odhan jiray abalxakam in nabigu calayhi salaatu wasalaam ka beddelay kunyada oo weydiiyey maxaa abulxakam lagu yidhi dabeedna wuxuu ihi qowmkayga qoladayda xukunka isula kay iman jirtay markaasaan kala xukumi jiray markaasaa labada dacalba raali noqon jireen markaasaa laygu yidhi abulxakam saas laygu bixiyey markaasaa nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha huwa alxakam wa ilaahi alxukm ilahay isagaa xakam ah asmaadiisa waxaa ka mida ah alxakam xaggiisa ayaana xukunku ahaaday marka waa ka beddelo wuxuu ku yidhi inama ma leedahay wuxuu yidhi haa magacyadoodii buu u sheegay wuxuu ku yidhi keebaa weyn kii weynaa buu u sheegay oo shurayx ah markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam anta abu shurayx adigu waxaad tahay shurayx aabbihii baa tahay waxaa la isweydiiyaa sababta abulxakam looga bedelay magaca kunyada ah xakiimna looga bedeli waayo waa maxay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen sababtu waxa weeyaan abulxakam waxa la milicsanayey macnaha oo waxaa la leeyahay waa nin xukun wanaagsan dee xakam isaga marka uba aaba ah waa ninkii markaa waxaa weeyaan xukunkaba ugu xukunka fiicna marka maadaama macnihii la milicsado mujarad calamiya aan loo jeedin waxay noqotay mid mamnuuca ah, aana la bixi karin laakiin xakiim waxaa loo jeeday mujarad caalamiye bes magacnimuun baa loo jeeday laakiin loogama jeedin in macnaha la milicsanayo oo laga tilmaamayo inuu yahay kasiirulxikma ee waxay ahayd calamun faqad saas aawadee waxaa laga qaadanaya xakiim oo kale haddii ah, mujarad caalamiya looga jeedo in lala bixi karo laakiin macnaha haddii la milicsanayo waa ka duwantay yidhahdeen culammadu asmaada qaarkoodna waa asmaa marka horeba ilaahay u gaaro cid kale aan lagu magacaabi karin sida allah iyo alraxmaan iyo rab alcaalamiin iyo eh, alkhaaliq iyo albaari iyo asmaadaasi waa asmaa mukhtasa billaah asmaada qaarkoodna makhluuqna waa lagu itlaaqi karaa allahna waa magacyadiisay ka mid marka kuwaas eh, ayaa markaa tafsiil ku gelaya can xakiim ibni xizaamin radia allaahu canhu qaala sa'altu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam faacطaanii xakiim wuxuu yidhi waxaan weydiistay rasuulka sala allahu aleyh wasalam baan fa actaanii waa isiiyey uma sa'altuhu haddana mar labaad baan weydiisto fa actaanii waa isiiyey uma sa'altuhu haddana mar saddexaad baan weydiisto fa actaanii waa isiiyey waa saddex goor uma qaala intaa dabadeed baa wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yaa xakiimu xakiimow ina haada almaala khadiratun xulwah ina haada almaala maalkan kan ahi khadiratun waa cagaaran yahay xulwatun waa macaan yahay yani wuxuu ka dhigan yahay eh, sidii marka waxa weeye khudrad cagaaran oo kale u ka dhigan ama maalka laga tilmaamayo bimacna dunya ina hada almaala maalkan bimacnaa adduunyadan khadiratun waa cagaaran tahay waxa cagaaran indhuhu waa jecel yihiin waa ku doogsadaan xulwatun waa macaanta faman akhadahu bisakhaawati nafsin buurika lahu fiih faman akhadahu ku kastoo qaata bisakhaawati nafsin nafta sahlanaanshaheeda ku qaata iyo deeqdeeda yani nafta ay markaa waxaweye sakhiya tahay oo adduunyadii ka zaahidayso oo adduunyadii aynu waxba xaalaynaynin yacni si sahlanoo naftu iska sahlan tahay oo damac badani aanu ku jirna ku qaata buurika lahu fiihi waa loo barakeeya bimacnaa wax su'aalah iyo baryo ah iyo isubandhiga ah aanu ruuxu la imanin waa loo barakeynaya waman akhadahu biishraafi nafsin ku kastoo qaata biishraafi nafsin nafta yacni muujinteeda ama tamaceeda ku qaata naftiibaa waxa weeye waxay doonaysaa oo ay isu bandhigaysaa qaadashadeeda qaadashada maalkaa la qaadanayo cidda wax siinaysa oo kale markaa waxa inu isu bandhigo oo istuso afkaba yaanu ka weydiisanay waman akhadahu ku kastoo qaata maalka biishraafi nafsin nafta waxa weeye jeclaysigeeda iyo isbandhiggeeda ku qaata ciddii wax siinaysa u isu bandhigaayo oo inu wax siiyo uu jeclaysanaayo uuna naftiisana u bandhigayo istusayo soo hormarayo u tegaayo suu wax u siiyo hadda afka waxba kama weydiisanba lam yubaarak lahu fiih looma barakeeyo kaaladii ya'kulu walaa yashbac wuxuu la mid yahay sidii kii wax cunaayey oo aan dhergaynoo kale ayuu la mid yahay alyad alculyaa khayrun min alyadi asufla alyad alculyaa gacanta sarraysaa khayrun eh, ka khayr badan min alyaddi asufla gacanta hoosaysa ka khayr badan xadiiskana bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen xadiiskani wuxuu tilmaamayaa saxaabiga xakiim ibnu xizaam nabiga calayhi asalaatu wasalaam inuu wax weydiistay mar walbana nebigu siinaayey nebigu waa akhlaaq wanaagsanaa waa deeq badnaa waa dulqaad badnaa waa sabir badnaa dadku waxay karaahiyaystaan kuma odhan jirin markuu weydiistay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu xoolo siiyo nebigu waa siiyey markaa koowaad waxba ma odhan mar labaad buu haddana weydiistay markii labaadna waa siiyey markaa labaadna waxba kuma odhan mar saddexaad buu haddana weydiistay markii saddexaadna waa siiyey inta aanu siin waxba kuma odhan markii saddexaad lafteeda markuu siiyey dabadeed ayuu hadalkan ku odhanaya hadalkanna hadal canaana ma aha hadal dagaala ma aha hadal marka waxa weeye marka shucuurkiisa wax yeelaya ma aha waa hoga tusaalayn wax ku saabsan iyo naseexo caama ruuxa intaan wax la siinin oo wuxuu doonaayey aan la siin haddii marka waxa weeye hadalka lagu yidhaahdo rubama markaa naftiisa inay wax dareento marka nebigu waxa kuma odhanay markuu siiyey dabadeed ayuu u sheegay maalka iyo sida naftu u jeceshay markuu la hadlaayey nebigu calayhi salaatu wasalaam magiciisa ayuu ugu yeedhay wuxuu yidhi xakiimow maalkani waa waa cagaaran yahay oo bimacnaa indhuhuna waa jecel yihiin waana macan yihi yani wuxuu ka dhigan yahay sidii markaa faakiha iyo khudrawaad cagaaran oo kale iyo sidii wax macaan oo kale u ka dhigan yahay shayga macaan marka waxa weeye ruuxu dhadhaminaayo carabkiisu waa macaansanayaa haddana isla markuu waxa waxaweye liqo waxba kama hayo macaankii waa ka baaba'ayaa si degdega ayuu markaa uga baaba'ayaa carabkii uu macaanka ku cunayba ma moodid yaa maalkuna waa saasoo kale marka uu ruuxu hayo waa u macaan yahay marka uu dhaafo sidii mid maal soo marayba uma ekaa waxyaalaha cagaaran laftooda indhuhu waa ku doogsadaan marka indhuhu marka cagaarka daawanayaan way ku raaxaysanayaan laakiin markuu ka jeesto inuu meel cagaaran ku eegay kama dhignaa degdeg baa wixii uga baaba'aya ladadii iyo macaankii shaygu lahaa ya waxa weeye isla markii baa ka tegaya maalkii haddaba kii ku qaata sahlanaansho ku qaata iyo zaahidnimo uu ka zaahidayo waa loo barakaya waxaa laga tilmaamayaa inaanu cid weydiisanayn inaanu cid naftiisa u bandhigaynin si ay wax u siiyaan maalunbaa lala soo doontay isagoo markaa isagu qanaaco iska haysta ya oo inta markaa waxa ilaahay siiyey uu ku qanacsan yahay raalli ku yahay raalli ku yahay ayaa intuu ruux u yimi xoola siiyey marka waa loo barakayaa waxaa laga qaadanayaa xoolaha caynkaasoo kale loola soo doonto inaanu diidin inaanu diidin kii laakiin markaa su'aal iyo barye iyo bandhig naftiisa uu ciddaa u bandhigo oo yacni uu soo agmarmaro si ay wax u siiyaan iyo wax la mid ah kii lagu siiyo looma barakeeyo iska daa su'aale bandhigga naftiisa u bandhigaayo uu soo agaagmarayo istusayo xoogaa markaa waxa weeye si uu wax u siiyo baa lagu daray noocaan loo barakaynayo noocaasaa lagu daray wuxuu ka dhigan yahay sidii mid wax cunaya oo aan dhergayn oo kale ka dhigan yahay waa maal oo tusaale nabigu ku tusaaleeyey calayhi salaatu wasalaam nabiguna tusaalayaasha dadka wax waa ku fahansiin jira dadka qaarkood baa cunto badan oo aad yo aad wax u cuna laakiin haddana aan dhergin marka kaasoo kale u ka dhigan yahy kaasoo kale ayuu ka dhigan yahy nabigu wuxuu ku soo gebagabeeyey xadiiskan alyad alculya khayrun min alyadi asufla gacanta sarraysaa ka khayr badan gacanta hoosaysa waxaa dhacda dadka qaarkood iyagoo iyagu wax qaadanaya inay doonaan marka waxaweye xagga sare inay ka qaataan mala waxay is leeyihin gacantii saraa ku noqon kartaan sidaas laakiin taasi sax ma aha wax jira maa nabigaa fasiray calayhi asalaatu wasalaam yaddu lmucti alculyaa ka wax bixinaya gacantiisa ayaa marka koraysa ka wax qaadanaya gacantiisaana hoosaysa xadiis kale wuxuu sheegayaa gacmuhu waa saddex gacani waa gacanta ilaahay oo iyadu markaa waxa cid walba waa ka koraysaa waxaa ku soo xigta gacanta shaksiga wax bixinayaa ku xigta waxaa uga hoosaysa gacanta wax qaadanaysa uga hoosaysa waxaa laga qaadanayaa ruuxa markaa wax bixinayaa inuu isagu marka afdal yahay baa laga qaadanaya inuu afdal yahay baa laga qaadanaya marka khayrun min alyadi sufla ismu tafdiil culamada qaarkood waxay dhahaan loo fasiri maayo waxaa loo fasirayaa tanaa khayr leh waayo qaadashada gacantani wax qaadanaysaa khayriya kuma sugna tafdiilkana waxaa loo isticmaalaa marka labada shay la kala fadilayaa waxaan lagu kala fadilayo labaduba ay wadaagaan oo labaduba ku sugan yihiin laakiin midkoodka kale dheeraad kaga leeyahay oo kaga badan yahy sidaasaa loo isticmaalaa asal ahaan oo lagu yaqaanaa masalan haddii la yidhaahdo fulaanun aclamu min fulaan hebel hebel waa ka cilmi badan yahay waxaa laga fahmayaa cilmi waa wadaagaan labaduba cilmi waa leeyihi laakiin mid baa sii cilmi badan mid baa sii cilmi badan haddii la yidhaahdo fulaanun eh, axsanu min fulaan hebel hebel waa ka wanaagsan yahay ama ajmalu min fulaan hebel waa ka qurux badan yahay asalka quruxda way wadaagaan laakiin dheeraad bay ku kala leeyihin dheeraad bay ku kala leeyihin laakiin haddii aan markaa labadu aynay wadaagin oo labada geesood geesna ka maran tahay waxaa lagu kala fadilayo geesna ku sifaysan tahay waa nooca culammadu ay yidhaahdaan ismu tafdiili huna leysa calaa baabih ismu tafdiilku hadda baabkiisii ma aha oo mujarad wasfiya loo jeedaa sifanima keliya laakiin lagama tilmaamaayo afdalyadii lagama tilmaamayo afdalyadii lagama tilmaamayo waa nooca saa la yidhaahdo keli wey noocasaa la yidhahdoo kale weeye marka qaadashada uu xoolaha qaadanayo khayriya kuma sugnaa si kale waa laga yaabaa inuu khayraad kale daleeyahay oo xasanaad kale shaqaystay laakiin maaddada markaysaga hadda mawduuca lagu kala fadilaya eeg waa mawduuc khaas ah waa dhici kartaa kan wax qaadanayaa inuu sida kale u fadli badan yahayba laakiin camalkan mucayanka ah kanaa ku sii fadli badan lagama tilmaamaayo waxaa looga jeedaa yani marka alyad lculya khayrun yadaa khayr leh min alyadi sufla gacanta hoosaysa ka khayr leh yani yada marka waxa weeye qaadashaday qaadanayso khayriya kuma jirto macnaha laga tilmaamaya saas wey gaayatu maa fi lamri waa inay mubaax noqoto waa inay u wax ugu badanee ku sugan laakiin waxaweyan khayryadii in ku sugan tahay lagama tilmaamaayo marna waxay noqonaysaaba marka madmuum bay noqonaysaayo haduu marka waxa weeye daruure la'aanteed uu dadkii wax u weydiisanaayo waaba shay madmuum ah xadiiska soo socdaa sheegaya waciidka ku sugan wax ku kallifayadana jirin ayuu su'aashiiyo baryadii samaynaya taas iyadu waa mid la dhaleecaynaya wey waa mid xun wey marka waxa weye calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa haddii waxa weeye marka xoolahaas aanad adigu weydiisan naftaadana u bandhigin si wax kuu siiyo oo dabeedna adigoo naftaadu qanaaca iskaga sugan lagu siiyo inaan dhibi ku sugnayn inaad qaadatana inay tahay xakiim ibnu xizaam xadiiskan markii loo sheegay laga bilaabo dib dambe cid wax ogama qaadan waa joojiyey dadba inuu wax weydiisto waa joojiyey abubakar baa wakhtigiisii xoolihii uu siinaayey saxaabada ayuu xakiim markii laysyidhi markaa siiya wuu diidey xakiim baa diidaya oo abubakar wuxuu siinaya waa ku diidey wax alla wuxuu ka qaatay ma jirto wakhtigii abubakar haddana waxa dhacday wakhtigii cumar ayaa cumar markaa uu siiyey dabeedna waa ku diidey waa ku celiyey waa diidey dabeedna wuxuu ihi markaa xoolaha diidin haddii aan waxba aanad adigu weydiisan waa risiq ilaahay ku siiyey marka waxa weye ha diidin kama aqbalinoo kama qaadan wuxuu noqday inaanu markaa cid dambe midaan waxba ka qaadanayn buu noqday saas yadaabuu noqday lixiyo toddobaatan can cabdulaahi bni cumara radia allaahu canhuma bukhaari wuxuu ka soo wariyey cabdulahi bni cumar radia allaahu canhuma qaala inuu yihi qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay waxau yidhi maa yazaalu arajulu yas'alu annaasa xataa yaatiya yowma alqiyaamati leysa fii wajhi muscatu laxm maa yazaalu rajulu kama zuulaayo ninkuyo kama baxaayo ee waa ahaanaya nafyu nafyi ihbaatun nafyu nafyi ihbaatun hadal la diiday haddii la sii diido nafi soo galo laba nafyi iska daba dhacaan wuxuu noqonayaa muhbat wax la sugay buu noqonayaa labada nafyi meeye maadu waa naafic yazaaluna waxay leedahay macno nafyi xagga macnahay nafyi ka tahay muhbat ha ahaato labadii nafi markay kulmeen waxay isu rogayaan muhbat waxay markaa la macno noqonaysaa yakuunu rajulu ninku wuxuu noqonaya maa yazaalu rajulu ninku kama zuulaayo kama baxaayo ee wuu ahaanayaa ay yakuunu rajulu ninku wuxuu ahaanayaa marlayba yas'alu nnaasa mid dadka wax weydiisanaya xataa yaatiya ilaa uu yimaado yowma alqiyaamati maalinta qiyaame uu yimaado laysa fii wajhihi muscatu laxmin wuxuu imanayaa xaalaan wejigiisa ku sugnayn in yar oo hilibi ayna ku sugnayn muscadu waa qica waa qadar yar oo hiliba wejigiisa oo lafagigan ah lafa qayaxan ah ayuu aakhiro imanaya waxaalla wixii markaa hilibkiiyo dubkiio dhan iyo hilibkiio dhan baa siibmaya waa nooc cuquubaa ah wey xadiiskana waxa uu tilmaamayaa waciid ku sugan iyo goodi loogu goodiyaayo cidda markaa su'aasha badan ama markaa waxaweye daruurele aanteed dadka wax u weydiisanaysa ka caado yeelata haddii markaa su'aashaasi ay ku dhacday li daruura oo daruura ay keensatay cudurdaar buu qofku haystaa ta tani uga imanaysa kama mid aha oo xaaladdaa daruurada uu ku sugan yahay ruuxu dee wuxuu noqonayaa macduur bale waxaa markaa dhici karta inay waajibto wakhtiyada qaarkood si naftiisa u badbaadiyo dariiq kale ku badbaadiyo haddaanu hayn hadduu xaalad ku sugan yahay khatara oo ay dhici karto inuu gaajo u dhinto dariiqu markaa wax ku helana aanu haynin dadkiina ayna ka warqabin marka waxa ninkan inuu gaajoonaayo inuu dadka isu sheegaa qad tajibu calay min baabi ma laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun waxaan waajibka ku dhammaystirmayn inuu isaga la yimaado mooyaane isaga inu la yimaado waxay ku noqonaysaa mid waajib ah ayay ku noqonaysaa marka ariiq kale haddaanu hayn yani marka waxaa dhici karta fii bacdi alaxyaan inay ku tacayunto waayo allah wuxuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafihi naadilina ilaahay wuxuu idin ahaaday mid idin naxariis badan buu ahaaday qarinta uu qaryaana waxaa dhici karta inay sababto naftiisii inuu dilo waayo dadkiina waxay moodayeen inuu haysto yaxsabuhum aljaahilu akhniyaa min atacafuf isagana wuxuu ku sugan yahay xaalad khataruu ku sugan yahay marka hadduu dhinto wuxuu ka dhigan yahay oo shabbahayaa ka qaatili nafsi marka saas aawadeed baa wakhtiyada qaarkood ay ku waajibaysa wakhtiyada qaarkoodna ay mubaax u noqonaysa wakhtiyada qaarna ay dhici kartaa inay waajibto laakiin iyadoo wax daruuraa oo ku kallifaysa aan u jirin ruuxu inuu ka caado yeesho su'aasha waa arrin marka waxa markaa madmuum ah cuquubana ay ka imanayso cuquubana ay ka imanayso waxyaalaha marka waxa iska kamaaliyaadka iyo dadka inaan la weydiisan ayay marka noqonaysaa adigu hal arrin waa ka duwan tahay oo marka waxa madaxda waxa la weydiisanayo oo xadiis baa sheegaya wuxuu markaa ruuxu madax weydiisto iyadu markaa waxa weeye inay ka duwantah aw fii ma laabudda minhu ama wixii laga firsan waayey cid kale kaleba hala weydiistee waa nooca daruurado kale nooca daruurado kale sababtuna waxay tahay xoolaha baytulmaalka ku sugan dee xaq buu ku leeyahay qofka muslimka maadaama uu xaq ku leeyahay zakawaadka la ururinayo dadkii mustaxiqiinta ka mid yahay xoolaha kale marka waxa weeye yani markaa soo gala uu xuquuq ku leeyahay dee xaqiisii kaannahu inuu dalbayo xaqiisii buu dalbaya xaaladda noocaas marka taasiyadu waa ka duwan tahay oo waciidka caynkaasi kama imanayo kama imanayo xadiidkii qabiise waxaa ku soo arooray muslim saxiixa ku soo wariyey ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi alaaa su'aashu uma xalaal ahaa saddex mid ka mida mooyaane saddex bay xalaal u tahay saddexdii baa nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxau uhi waa nin markaa jaa'ixa haleeshay musiibo weyn baa haleeshay xooluu lahaan jiray xoolihii baa markaa ka baxay markaasaa musiibo weyni ku dhacday markaa saddex tolkii ka mid a ah waxay ka markhaati kaceen ninka hebel la yidhaahdo waxay heshay dhibaata heshay iyo musiibo weyn baa ku dhacday oo baahi ah waxaana loo shardiyay in saddex ka markhaati kacaan markay ka hadlayaan culammada markhaatiyada waxay yidhahdaan nisaabada markhaatiyadu waa ka duwan yihin baa bacdu ahlicilmi yidhahen waa kala duwan yihin ashyaada qaarkood markhaatigoodu waa nin qura ashyaada qaarkood markhaatigoodu waa qof dumaroo qura ayaa u nisaab ah may ka badan kartaa ashyaada qaarkood waa nin qura ayaa markhaatiga ka markhaati kacaya ashyaada qaarkood laba nin baa ka markhaati kaca ashyaada qaarkood waxaa ka markhaati kici kara nin iyo laba dumara ashyaada qaarkood waxaa ka markhaati kaca afar raga ashyaada qaarkood waxaa ka markhaati kaca saddex nin marka xadiiskanoo kale waxay yidhaahdaan wuxuu tilmaamayaa musiibadu cidday ku dhacday ee baahida darani heshay nisaabka shahaadadiisu inay saddexdaa tahay ahlucilmiga qaarkood baa saa ka istimbaaday mid labaad wuxuu yahay waa nin islaax buu doonayay qole inuu kala furto qolyaa doonaya inay islaayaan oo markaa isku sigtay markaasaa waxay isku hayeen dhiigga isku hayeen buu ka dhex qaado ama markaa xoolo kale isku hayeen markaasuu haysdilina isdaaya anigaana damaano qaaday ana bixinaya waa taxamala xamaala isaguna waxa weeye kaas weeye marka wuxuu u qaaday waa lilislaax iyo inuu dadka muslimka kala badbaadiyo daraaddeed buu markaa u qaaday oo waxa weye marka uu yidhi anaa bixinayo marka uu yidhi anaa bixinayo saddexdii markuu nebigu sheegay wuxuu yidhi wamaa siwaahunna suxtun yaakuluhaa saaxibuha suxta saddexdaa wixii ka soo hadhay waa xaaraan buu yidhi mid saddexaad buu ku daray saddexdaa wixii ka soo hadhay xaaraan weeyaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalam marka xadiisku wuxuu caddaynaya tasriixinayaa lafdiga xaaraannimadu caddaynaya ina almas'alata laa taxilu eh, ila liaxadi alaaa marka intii kale inay xaaraantaa laga qaadanaya waciidka halka ku soo aroorayna wuxuu sheegayaa dembi kabaa'ira inay tahay waayo kabiirada xadkeeda markay culammadu ka hadlayaan waxay yidhahdeen dembiga haddii cuquubo makhsuusa loo yeelay oo ciqaab gaar ah loo ballanqaaday wuxuu noqonayaa kabiiruu noqonaya kabiira ayuu noqonaya haata laga soo wariyey saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen kabiiro waxa la yidhaahdaa mashtamala cala axad alxaddayn wixii labada xad midkood koobsaday ayaa kabiiro ah labada xad maxaa loo jeedaa xadd addunya wa xadd alaakhira waa xadka adduunyada iyo xadka aakhiro ibnu cabaas baa laga soo naqliya xadda addunya waa garanaysaan waa cuquubaat muqadara cuquubaatun sharciyatun muqadaratun lidunuubin makhsuusa waa cuquubaad sharci ah oo la jaangooyey oo ziyaado iyo nuqsaan midnaba aan aqbalayn waa xadidan tahay lagama badin karo lagamana yarayn karo dembiye gaarana u sugnaaday sida zinadii iyo qadfigii iyo sariqadii iyo ashyaada la midka xadkii adduunyadu maadaamuu ahaa cuquubo sharci ah oo muqadar ah xadka aakhire muxuu noqonayaa waa cuquuba muqadara fi alaakhira ka hore fi dunya bay ahayd dembiyadii loo sheegay cuquubo muqadaro gaar ah oo jaan go'an loo sheegay aakhire in la ciqaabayo wuxuu noqonaya xaddulaakhira sida ruuxa caynkaas sameeyaa saa iyo saasaa loo ciqaabaya ama naartuu gelaya ama allah wuxuu la kulmaya isagoo allah u cadhaysan yihi ama allah baa nacdalay ama rasuulkiisaa nacdalay sala allahu aleyh wasalam ama rasuulkiisa ayaa nacdalay calayhi salaatu wasalaam wahlumajara marka waa xadd alaakhira sidii cuquubadii adduunyadu u qadarnayd ee u xadidnayd baa cuquubada aakhirana u xadidantah markaa saasay u noqotay in markaa xadd alaakhira la yidhahdo marka maadaama la yidhi cuquubo marka muqadar ah laynoo sheegay leysa fii wajhi xataa yatiya yowma alqiyaamati leysa fii wajhi muscatu laxmin wa ciqaab xadidan idan waxay noqonaysaa kabiiray noqonaysa kabiiro ayay noqonaysa bacdu ahlicilmi si ay u dhoweeyaan way tafsiiliyeen hadalka ibnu cabbaas tilmaamay oo waxay dhahen dembiga kabiirada ahi waa dembiga loo sheegay xad adduunyo oo xad loo sheegay ama loo sheegay naar aakhiro ama loo sheegay lacnad ama loo sheegay cadho ilaahay amaba la tasriixiyo inuu kabiiro yahay binasi sharci min alkabaa'ir an yashtima arajulu waaliday ama kufri inay tahay lagu itlaaqay ama nafyu iimaan iimaanka in laga nafyinaayo loo sheegay taa nafyu iimaanka waxaa ku daray taqyadiin ibnu taymiya ayaa ku daray ama markaa baraa'o ilaah iyo rasuulkiisu ka beri noqdeen loo sheegay dembiga intaa mid ka mida koobsaday waxaa la yidhaahdaa dembi kabiira baa la yidhahda marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal su'aasha inaan la fudaydsan maalka la weydiisanaayo cid maaha su'aasha cilmiga loogama jeedo waxaa loo jeedaa su'aal maal adduunyo in cid laga dalbaayo la weydiisanaya looga jeeda xadiiska can cabdilahi bni cabaasin radia allaahu canhuma ana imra'atan qaalat ya rasuula allah gabadh baa waxay ku tidhi rasuulka ilaahayow ina fariidat allaahi clى cibaadihi fi اlxaji adrakat abi shaykha kabiira laa yahbutu cala araaxila ina fariidat allahi faralkii ilaahay calaa cibaadihi addoommadiisa uu ku faral yeelay fi lxaji xajka gudihiisa uu ku faral yeelay yani xajkii ilaahay faral yeelay adrakat abii waxay soo haleesho soo gaadhay aabbahay shaykhan xaaluu oday yahay ayay soo gaadhay shaykhan waa xaaluu weyn yahay bay soo gaadhay aad tirahdo waa xaal labaad iska xaalo muakida ay noqonayso xaalo muakida bay noqonaysa weji labaad waxay tahay waa in la yidhahdo waa sifo waxay sifo ka tahay shaykhan odaygaasoo shaykhaasoo kabiiran weyn oo da'ah laa yahbutu cala araaxila shaykhaasoo laa yahbutu aan ku sugnaanayn cala araaxilati daabadda korkeeda aan ku sugnaanayn oo xamilayn ee ka dhacaya yacni jidhkiisu siduu u daciifay gabowga daraaddii daabadda ma qabsan karo ama kuma sugnaanayo oo in daabad lagu kaxeeyo oo daabad markaa lagu qaado ruuxa milayana maaha laa yahbutu cala araaxila waxaa bannaan inaad tidhahdo waa sifo labaad oo shaykhan laga sifaynayo waxaa kaloo bannaan in la yahado nakirada takhsiis bay qaadatay maadaama la sifeeyey marka xaal baa laga dhigaya xaal laa yahbutu cala araaxilati raaxilada daabadda korkeeda xaal aanu ku sugnaanayn ayay soo haleeshay afa axuju ma ka xajiyaa yani xajka anigu ma ka sameeyaayo anigu ma la imaadaa xajkii anigoo isaga ka xajinaya qaala nabigu waxau yidhi calayhi asalaatu wasalaam nacam haah ka xaji wadalika fii xajat alwadaac taasina waxay ahayd fi xijat alwadaac xajkii marka waxaway sagootigay ahayd xaje iyo xijo labadaba waa la yidhaahdaa in xaada la kordhigo ama la hoos dhigo labada mid walba waa yidhahdaan waxayse qaarkood u badiyaan hoos dhiga ayay u badiyaan xadiidkan masaa'il baa laga qaadanayaa masaa'isha laga qaadanaya waxaa ka mid ah qofkii aan awoodi karayn xajka xajkuna uu ku waajibay in niyaabo la samaynaayo oo laga xajin karo bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen acmaasha badaniga ah ee jidhka laga samaynaayo niyaaba ma gasho hadday wuxuu maal ku saabsan tahay waa laga naa'ib noqon karaa ruuxa ayay yidhaahdeen laakiin camal badani ah oo jidhka ka dhacaaya cibaadaadku waxay u qaybsamaan maaliya iyo badaniya iyo qaar labadaba ah marka cibaada badaniya hadduu yaho jidhka ka dhacaysa naa'ib noqosho ma geli karta bay yidhahdaan bacdu ahlicilmi laakiin xadiiskani raddi buu ku yahay ilaaqaas wakadalika xadiidka kale soonka ku saabsanaa raddi buu ku yahay man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyu ku soo dhinta iyadoo soon lagu leeyahay weligiisa ama qariibkiisa iyo kxigtadiisaabaa ka soomaya yani ha ka soomo labaduba waa camal badani ah hadday xajka tahay iyo hadday soonka tahay xajka bacdu ahli cilmi waxay yidhaahdaan waa cibaada badaniya wa maaliya bay labadaba tahay laakiin waxay u badiyaan culamada qaarkood inay badani tahay inay badani tahay ayay u badiyaan kolley qofkii marka waxa weeye istiaacada maalku waa ka mid laakiin camalka samaynta la samaynaayo maaha marka waxa weeyaan inuu yahay marka maali inuu soo geliyo waa badani waayo ruux baa maka jooga dee xajkii uu xajinayey maal ziyaada uma baanaa laakiin ruuxii ka fogaa dee kolley wax waa u baahan yahay meeshana qariib ku ah wuxuu ku soo gaadho marka waa u baahan yahi marka waxaa laga tilmaamayaa daatadii xajka inaan markaa waxa maalku ku jirin ayaa looga jeedaa marka la odhanaya waa badaniy muraadka looga jeedaa saas yada wey waxaa laga qaadanayaa ruuxii kari karaaya xajka lagama naa'ib noqon karo xajkii waayo su-aashu maxay ku saabsan tahay adrakat abii shaykhan kabiiran laa yahbutu cala araaxila marka ruuxu binafsihi hadduu xajka u awoodi karo cid ka naa'ib noqon karto oo ka xajin kartaa ma jirto laa fardan walaa naflan hadday faral tahay iyo hadday sunno tahay midnaba lagama xajin karo wakada haddii markaa waxa weeye socod aanu ku awoodi karin laakiin daabad iyo wax la mida haddii lagu qaado iyo gaari hadda casrigan waxyaalaha gawaadhidoo kale lagu qaado ama markaa carabadoo kale lagu xajisiin karo oo taasoo kale uu xamilaayo waxaa la odhanaya ha la geeyo oo ha lagu qaado ayaa la odhanaya waayo waxay tilmaantay gabadhu markay nabiga su'aalaysay su'aasha laa yasbutu cala araaxila gebowga daraaddeed xataa inaanu daabadda xamilayn in lagu qaado aanu ku sugnaanay xaalkaasoo kale hadduu yahay waa laga xajin karaa haddii kale waxa weye maya haddii kale maya waxaad arkaysaa innaga beledkeenna dadka qaarkood iyagoo soconaya oo marka waxa weyaan xooggoodii weli ladan yahay oo dee waxa weeye xoogaa socon kara weliba caafimaadkooduna iska ladan yahay bay waxay odhanayaan ma xajin karee ha layga soo xajiyo waa qalad waxaad arkaysaa ummadaha kale waxaad arkaysaa iyadoo la keenaayo ruux markaa mariil ah ama waxa weeye dhammaaday oo iska cad ah ya oo caraba lagu wado waxaa lagu wadaa marka baskeel baa lagu wadaa bahalkan yar markaa dadka marka waxa weeye ama jaba ama curyaaninta lagu kaxeeyo taasoo kale lagu wadaa dadkiisii baa wada kaasaa lagu keenaya xataa jamaraadka marka la tuuranayo cibaado jacayl siday u qabaan iga soo tuur odhan maayo anaa soo tuuranaya ege buu le ege markaasaa la keenaya markaasaa meesha la kenya markaasuu tuuraya ya markaasaa la celinaya waxay ku tusinaysaa siday cibaadada u jecel yihiin bay ku tusinaysaa waxa calaa kulli xaal keensanaya in waxa weeye horta cilmila'aantuna waa keensanaysaa cilmigii inuu kolley markaa dee aan qofkaasi aanu cilmi fiican aanu lahayn mar marlabaadkana cibaadadii inaan jacaylka aadka loo jecel yahay in laynaga badan yahay aynu ku hoosayno leebel ahaan ayaa markaa iyadana laga qaadanaya mm. marka haddii shuruuddu ayna dhammaystirmin ruuxii lagama xajin karo bacdu ahlicilmi waxay ku gaar yeeleen faralka oo waxay dhahen sunno qofka lagama xajin karo waayo su-aashu maxay ku saabsanayd bay yidhaaheen ina fariidat allahi calaa cibaadihi fi lxaji adrakat abii shaykhan kabiira saas aawadeed haddii markaa faral aynay ahayn daruuro keensanaysa in laga naa'ib noqdaa ma jiro abwaabta khayrku waa badan tahaye khayraadka kale la yimaaday yidhahdeen laakiin culamada qaarkood waxay yidhahdeen maadaama arrinkaasi ku bannaanaaday faralkii oo adag uu ku bannaanaaday sunnaha inuu ku bannaanaanayaana waxay noqonaysaa marka waxa weyaan cala sabiil awlaa yacni saas yadaa yidhahdeen wejigaa kolley markaa faral iyo sunnaba inuu gelaayo niyaabadu geli karto ayaana saxiixa in sha allah wejigaas ayaa saxiixa waxyaalaha xadiiska laga qaadanayo waxaa ka mida eh, in hadalka qofka dumari inaanu cawro ahayn oo cid ay waxweydiin karto ay la hadli karto saas aawadee qowlka odhanaya cid ajnabiya lama hadli karto oo marka waxa weeye waa cawra hadalkeedu saxiix maaha aayaddan muxuu allah yidhi falaa takhdacna bilqawli fayamaca aladii fii qalbihi marad lama odhan yaynay laba hadlinba lakin waxa la hadalka yayna jiljilcinayn yani waxawe ayaa la yidhi oo hadday jirciso dee waxaa markaa damaaciyaya kii waxa weeye qalbigiisa cudurku ku sugnaa ayaa damaaciyaya masaa'isha lagala baxayo waxaa ka mid a ah, mas'alada uu ruuxu garan waayo inuu cid garanaysa weydiiyo siduu allahba uu yidhi fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikriga weydiiya haddii aydaan garanayn waxaa kaloo culamada qaarkood ay kala baxeen in su'aashii cid loo diran karo oo cidi ay ka naa'ib noqon karto waayo su'aasha asal ahaan waxa u asalaa inantan aabbaheed cidda mas'aladu haysataa waa inanta aabbaheed marka waxa weeye inay niyaaba ku bannaan tahay weydiinta cid cilmiga la weydiinaayo ba ahlucilmiga qaarkood ay kala baxeen oo ay ka qaateen nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa uga jawaabay ma odhan saaxib su'aal ayaa markaa su'aasha iska leh marka isagaa u xaq leh adigu markaa inaad weydiiso ma aha ma odhan masaa'isha ku tacalluqaysa waxaa ka mid ah xajka marka cidi cid ka xajinayso ahlucilmiga qaarkood waxay shardinayaan ruuxaasi waa inuu hore isagu u xajiyey oo fariidatlislaam uu gutay markaasuu cid kale ka xajin karaa xadiis kale inay u cuskadeen oo dalaalada xadiiskan kama muuqato waa xadiiskii tilmaamayay ninkii odhanayey labbayka can shubruma yani marka inuu shubrumo ka xajinayo talbiyadiisa ay ka muuqatay marka la yidhaahdo marfuuc ahaan waa asaxay culamada qaarkood baa xoogaa waqfiga arjaxay marka la yidhaahdo marfuuc ahaan waa asaxay waxaa laga istimbaado lagala baxay ruuxu inaanu cid ka xajin karin ilaa uu isagu fariidadii xajiyey oo xajkii faralka ahaa la yimi oo xadiidku wuxuu sheegayaa sida nebiga laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam shubruma muxuu yahay wuxuu idhi akhun lii aw qariibun lii waa walaalkay ama waa ruux markaa xigtadaya labada mid buu yidhi maa shakun min araawi markaasuu yidhi axajajta can nafsik naftaada ma ka xajiday qaala laa qaala xuja can nafsika uma xuja can shubruma marka ugu horraysa naftaada ka xaji markaad naftaada ka xajido shubrumana ka xaji marka xadiiskaas bay culamada qaarkood ka istimbaadeen culammada marfuuc ahaan aan u asixinayn qaarkood waxay mareen inaan la shardinayn ma dhici karta marka ibnu cabbaas uu mawquuf ku yahay marka la arjaxo lafteeda inay marka waxaa weeye culammada qaarkood ay taas markaa yidhaahdaan qowlka saxaabiga ayaa markaa xujo ah maadaama khilaaf saxaabadii aanan ka hayn waana markaa taas qudheedu waxay noqonaysaa daliil bay noqonaysa marka culammada calaa kulli xaal xadiidkaas aanu soo gaadhin amaba aanu qabin marka inuu sugan yahay waxay markaa cuskanayaan inaan la kala su'aalin oo tafsiil la kala weydiin gabadhan oo aan lagu odhan miyaad naftaada ka xajiday qaacidaduna waxay ahayd tarku listibsaali fi xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazalu mansilata alcumuumi fi lmaqaal in mas'alo cid aan tafsiil la kala weydiin arrin laga qisooday oo la sheegay dhici karaysayna siyaalo kala duwan inuu u dhaco inaan la kala weydiinoo loodhan ma sidan buu u dhacay mise sidan buu ahaa taas inaan la kala weydiin waxaa la dejinayaa meesha caamnimado waxaa laga qaadanayaa farqi inayna kale lahayn siduu u dhacaaba oo haddii mas'aladu siyaaro kala duwan inay u dhacdo qisadu ay dhici karto tafsiilna aan la kala weydiin macnaheedu waxay tahay farqi ma kale leh siday u dhacdaa farqi maleh siday u dhacdaaba farqi ma kale leh ayaa macnuhu u dhacay marka qolyahaasina saasay cuskanayaan laakiin calaa kulli xaal waxaa qawi ah Eh, in marka waxa weeye la shardinaayo in waxa weeye eh, ruuxa cid ka xajinaya oo ka naa'ib noqonaya waa inuu naftiisa ka xajiyey ayaa marka waxa shardi ah xadiidka sideed iyo toddobaatan can cumara radi allahu canhu yaquul samictu nabiya sala allahu alayh wasalam cumar wuxuu yidhi waxaan maqlay nebiga calayhi asalaatu wasalaam biwaadi alcaqiiqi togga caqiiq la yidhaahdo gudihiisa isaga oo ku sugan ama xaalu ku sugan yahay toggaa gudihiisa waxaan ka maqlay yaquulu xaalu odhanaayo ataanii leylata waxa ii yimi xalay aatin min rabbii innaga tarjamadeenna waxa waafaqaysa uun markaa in la yidhaahdo xalay waa dhici karta habeenka laftiisa in lagu jiray laakiin waxaa daahira markaysaga inuu habeenkii markan aan lagu jirin waayo goortan oo nebigu safraayey habeennimadii oo isku jira may ahayn ataanii leylata xalay waxa yimi aatin mid ii yimaaddaa i yimi tarjamada lafdiga waxay noqonaysaa in la yidhaahdo caawadan waxa ii yimi aatin mid ii yimaadda aatin mid ii yimaadda min rabbii xagga rabbigay buu iga yimi faqaala wuxuu ihi salli fii hada alwaadi almubaarak ku tuko toggan la barakeeyey gudihiisa ku tuko wa qul waxaad tidhahdaa cumratun fii xajja ay haadihi tani cumratun waa cimro fii xajatin xaj gudihii ku sugan waxaa loo dabdiyaa in la godo iyo in la kordhigo haddii la kordhigo waxay noqonaysaa cumratan fii xaja ay jacaltuhaa waxaan ka yeelay cumratan cumraan ka yeelay fii xajatin ay maca xajatin xaj jirkii ahaatay oo fiida bimacnaa maca laga tilmaamaayo fiidana in loo isticmaalo bimacnaa maca waa dhacdaa mawdicanna culammadu waa ku fasireen culammada shuraaxdu waa ku fasireen fii xaja in laga tilmaamayo maca xaja in laga tilmaamayo marka la godana waxay noqonaysaa haadihi cumratun fii xaja ay maca xaja saasaa marka macnuhu dhacay xadiikani wuxuu sheegayaa in nebigu calayhi asalaatu wasalaam uu tilmaamay togga waadi alcaqiiq la yidhaahdaa inuu mubaarak iyo barakaysan yahay ba tog madiine ku yaalla weeye markii hore magaalada madiine waa ka yaro baxsanaa laakiin hadda markaa waxa madiina dhexdeeda ayuu ku yaallaa marka togga waadi alcaqiiq iminka madiine waa soo gaadhay toggaa marka caqiiq markaa ku tuko toga caqiiq yacni ku tuko halkan waxa weeye marka abyaar cali hadda loo yaqaano ama dalxulayfa la yidhaahdo ayuu markaa togaasina markaa waxawan yani markaa waxa eh, maraya agagaarkaas marka togaasi inuu barakaysan uu barake leeyahay baa laga tilmaamay eh, nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la amray inuu ku tukado ayaa la amray waxaa laga qaadanayaa barakada ilaahay baa bixiya marka buqacaadka qaarkood buu ilaahay barakeeya maalmaha qaarkood buu barakeeya ashkhaasta qaar buu barakeeya acmaasha qaar buu barakeeya marka albaraka min allah ismafcuul baa laga dhigay almubaarak cidda barakada u yeeshay waa waa allah barakadiisu in markaa cibaado lagu khasiso oo bimacnaa waxaweye mawdica lagu tukado inay sunno tahay ayaa laga qaadanaya oo halka culamada qaar ay ka qaateen inay fiican tahay sunnatulixraam sunno la yidhahda inay jirto oo marka la xidhanayo xajka ama cumrada oo marba miiqaadka la joogo laga xidhanayo inay sunno tahay laba ragcadood oo sunnatulixraam la yidhahdo in lala yimaado laakiin nadar baa warkaa ku sugan waayo ixraamka daraaddii lama odhan qof kastoo ixraamanaya mawdic kastaba ha joogee ha tukado laba ragcadood lama odhan ee khusuuska markaa toggan in lagu tukado ayuu markaa xadiisku tilmaamayaa markaa shay caama maaha maxaanay culamada qaarkood yidhaahdeen hadduu dulxulayfa ruuxu ka ixraamanayo hadday salaad markaa joogto salaaddii uu tukaday dabadeed buu ixraamka xidhanayaa sidaa hadduu sameeyona waa fiicanta haddii kalena laba ragcadood intuu ku tukado mawdicaas ayuu dabeedna markaa ixraamanayaa oo uu xidhanaya xajkii ama cumradii marka madiine laga soo xidhanayo xajka ama cumradana dee dalxulayfa madiine waa ku dhoweyd iminkana waxa weeye madiini waaba soo gaadhay marka dee halkaa in laga ixraamto ayaa markaa tahay sunnada waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a in nabiga calayhi salaatu wasalaam la amray inuu markaa waxaa ku tukado sidaa nebiga loo amrayna dadka kalena inay markaa saasoo kale in loo amray laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxay idinku sugnaatay rasuulka ilaahay kudayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay kudayasho wanaagsan ayaa idinku sugnaatay marka shaygii nebiga la amraa ummaddana saas la eeg waxay ka dhigan in la amray wamaa bihi qad khuutiba annabiyu tacmiimuhu fi lmadhabi asaniyu waxaa laga qaadanayaa xajka iyo cumrada in la wada ixraamto laysku xidhaa inay fiican tahay nebigana calayhi salaatu wasalaam la amray marka cumratun eh, fii xaja ama cumratan fii xaja waxay noqonaysaa in labadii laysku laayay noqonaysa labadii laysku larhayay noqonaysa marka daahirku waxay u egtahay qiraan bay u egtahay anwaacda marka eh, nusukyada ee loo markaa xidhaa xajkii cimradiina waxay noqotaa saddex nooc xajkii markaa sida loo ixraamtaa saddex nooc bay noqotaa in ifraad lala yimaado marka horeba xaj keliya la soo xidho waa nooc nooc labaad wuxuu yahay in xaj iyo cumro isku lammaan marka hore la xidho oo qiraan baa la yidhaahdaa labadii baa laysku ladhaya marna la wada gudanaya nooca saddexaad wuxuu yahay waa nooca la yidhaahdo tamatuc la yidhaahdo tamatucna waxa weeye bilihii xajka ayaa lasoo xidhanaya cumre lasoo xidhanaya markaasaa fii ashhuri alxaj ayaa la cimraysanaya marka la cimraystaa laga xalaaloobaya markaasaa waxa weeye haddana dib aan loo noqonaynoo beledkii aan lagu laabanayn ee la joogaya marka inta xajku soo geliyey iyadoo laga xalaaloobay oo waxyaalihii ixraamku xaaraantinimeeyey ee sideeda u bannaanaa lala yimi kadib baa maalinta sideedaad yowmu tarwiya yacni marka xaj la xidhanaya noocaasna waxaa la yidhaahdaa tamatuc baa la yidhahdaa saddexda nusugba waa bannaan yihiin culamada qaarkoodna waxay ku soo naqliyeen ijmaac bay ku soo rareen in saddexduba bannaan yihiin bay ijmac ku soo rareen inkastoo bacdi culammada ka mida ay yidhaahdeen eh, hadyi marka hadduu wadana waa inuu markaa qiraan marka waxa la yimaadaa hadduu hadyi wado wuxuu soo xidho kollayba ku soconaya hadduu cumro keliya soo xidhayna wuu ku khasbany walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxillah marka haddaanu hadyi wadin culammada qaar baa waxay yidhaahdeen ilaaba ilaa waa inuu tamatuc ka dhigaa tamatuc waana sida laga sheegay cabdulaahi bnu cabbaas oo waxau yidhi qofka beytka ku dawaafaa wasaca bayna asafa waalmarwa yacni hadduu beytkana ku dawaafo safa iyo marwana marka uu eh, dhexdeeda sacyiga la yimaado eh, waa xalaaloobaya yani waxaa waajib ku ah inuu xalaaloobo caynkaasaa laga soo naqliya cabdullahi bnu cabaas sheekh albaanina waa sida uu ku nuxnuxsaday oo yidhi haddii waxa weeye ruuxu aanu marka hadyi wadin ilaaba ilaa waa inuu tamatuc la yimaadaa ayuu yidhi laakiin sida saxiixa jamaahiiru ahlicilmina ay mareen salafan wa khalafan bal culammada qaarkood ay ku soo naqliyeen ijmaaca waa in marka aynay waajib ahayn afdal inay noqoto mooyaane waajib ma noqonayso saddexda markaa noocee nusuguna saddexduba waa bannaan yihiin intabana waxaa lagu soo roray inay bannaan yihiin culammada qaarkood ijmac bay ku soo roreen adilana waa ka daliishadeen adilana waa ka daliishadeen ahlucilmiga qaarkood waxay ka daliishadeen sida alcallaama cabdilmuxsin alcabaad xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey ee tilmaamayey layuhilanna min hada alfaji ciisa bnu maryam yacnii ka soo markaa talbiyeystee isagoo talbiye ku dhawaaqaya ka soo dhace yacni ariiqaas ciisa bnu maryam aakhiru zamaanka markuu soo dego yacni markaa ka soo dhace xaajan aw muctamiran aw liifanniyannahumaa isagoo ama marka waxaweye xaj la imanaya ama cumro la imanaya isagoo ama xajinaayo ama cumraysanaya ama labadaba isku lamaanaynaya marka waxay noqonaysaa saddexdii nooc inay markaa saddexduba soo gelayaan ayay noqonaysaa ayay saddexduba soo gelayaan noocii marka ifraadkii aw xaajan baa ku jirta marka maadaama nebigu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam ciisa bnu maryam wakhtigiisii inuu saa samayn doono waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay waxaana la ogsoon yahay ciisa bnu maryam wuxuu ku camal falayaa shareecada nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam buu ku camalfalaya alkitaab wasunna ayuu markaa ku camal falayaa marka taasna saas yada ah ayay markaa tahay waxaa la isweydiiyaa nebigu nooca nusuggiisu noocee buu ahaa khilaaf baa galay ma ifraad buu ahaa ma qiraan buu ahaa ma tamatac buu ahaa inta mid walba waa la soo wariyey oo axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay afrada rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam inuu ifraad la yimi qaar waxaa ku soo aroortay qarana inuu qiraan la yimi axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay tamataca rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam inuu tamatuc la yimi intubana waa saxiix intubana waa saxiix oo waa suganta culamada muxaqiqiintu waxay tilmaameen nooca nusuga nebigu inuu ahaa nooca qiraanka la yidhahdo inuu ahaa nooca khiraanka inuu ahaa ayay markaa tilmaameen laakiin marka leeyahay afrada oo saa la tilmaamayo iyo marka leeyahay qarana iyo marka leeyahay tamataca yacni marka isma diidayso afrada culamada qaarkood waxay yidhaahdeen markii hore nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhawaaqay xaj buu ku dhawaaqay markii dambe ayuu ka dhigay yacni nooca qiraanka ka dhigay taasna culamada qaarkood waxay ahan khasaaista nebiga ka mid taho iyadoo la xidhay xaj in cumro lagu laro oo markaa waxa weeye qiraan laga dhigo bacdi baa yidhi khasaa'ista nebigay ka midta bacdina kama dhigin waxaa kaloo ixtimaal kale jira in nebigu calayhi salaatu wasalaam markii horeba xajkii cumrada ku dhawaaqay ee cidda markaas soo warisay ay maqashay uun xajka dabeedna ay ku xikaayootay qadarka ay maqashay marka la yidhi qarana iyo tamatacna isma diidayso oo tamatucii khaaska ahaa nebigu lama iman calayhi asalaatu wasalaam waayo hadyi buu waday maadaama uu hadyi waday inuu waxa weeye iyadoo goortii ay xalaal noqonaysay hadyiga in la qalo aan la gaadhin u xalaalooba ma dhici karto walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxillah marka tamatuci khaaska ma suuragal ah. saas aawadeed buu u tamaniyey markuu saxaabada amray inay tamatucaan oo cumro u beddelaan markuu sidaa amray waxa uu tamaniyo jeclaystay inaanu hadyiga soo kaxayn lahayn waana ta uu yidhi low istaqbaltu min amrii ma istadbartu lamaa suqtu alhadya yacnii arrinka waxaan markaa soo dhaafay oo hadda markaa iga fanjeediyey hadduu hadda isoo qaabili lahaa oo hadda aan qaabili lahaa ay noqon lahayd iminka inaan soo xidhanaayo oo aan madiine hadda ka soo baxayo hadiga ma soo kaxeeyeen baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka nooca uu nebigu la yimi sida saxiixa wuxuu ahaa qiraan haddaa maxaa laga jawaabayaa tamataca rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam nebigu tamatuc buu la yimi maxaa laga jawaabaya waxay yidhahdeen culammada muxaqiqiinta sida alcallaamat ibnulqayim kitaabkiisa zaadulmacaadka uu ku sheegaayo wa kadalika alxaafid ibnu kasiir uu ku sheegaayo fii tafsiiri alaaya wa atimu alxaja waalcumrata lilah culamo kalena ay sheegayaan qiraanka laftiisu waxa weeye nooc tamatuca ku jira ama ha la yidhahdo bilmacna alcaam buu tamatuc yahay ama ha la yidhahdo tamatuc lugawiyaa loo jeedaa sida hadda shuraaxdeenna qaarkood ba ay cabirayaan tamatuc lugawi ay ka cabirayaan waxay ka cabireen ibnu kasiir iyo ibnu qayim iyo culamo kale waxay ka cabireen waa tamatuc bilmacna alcaami macnaha caamka marka la eegaayuu tamatuc yahay suu tamatucu yahay safar keliya lagu wada gudanaya xaj iyo cumro lagu wada gudanayaa taasna waxa weeye in marka eh, nowcan maa raaxaysi baa ku jira yani waxaweeye la yaraynaayo safaradii oo waxa weeye lagu danaysanaayo in safar keliya labadiiba lagu wada sameeyo marka nooc tamatuca ku jira marka waa tamatuc bilmacna alcaam laakiin tamatuc bilmacna alkhaas waxay ku dhacaysaa in cumro la xidho fii ashhur ilxaji kadib marka waxa la cumraysto laga xalaaloobo waxyaalihii maxduuraatulixraamka ahaa ee sidooda u xalaasha ahaana dabeed markaa la bannaysto lala yimaado kadibna marka waxa weeye marka ay soo gasho wakhtigii xajku soo dhowaado wakhtigaa xajkii dib loo xidho shuruudaana loo dhigaa safar keliya waa in lagu wada gutaa ashhurulxaj waa inay dhacdaa markaysa waxan cumradu safar waa inaan markaa dib uu gurigiisii ugu noqonayo aanu la imanin yani waxaweyan oo safar labaad aanu u soo gelin hadduu markaysaga gurigiisii ku noqdo oo aafaaqi uu yahay oo beledkiisii uu ku noqdo dabeedna markaa haddana uu soo xidho xaj haddana dib ka soo xidho tamatuci waa jabay bay bacdi odhanayaan bacdi culammada ka mida waa in marka cumrada iyo xajku labaduba isku shakhsi keliya u wada dhacaan labadaba isku shakhsi keliya waa inay wada dhacaan ahalumajara shuruudo caynkaas ayaa markaa loo dhigaa <clears throat> waayahay waxayna ka siman yihiin tamatuca iyo qiraanka labadaba inuu ku waajibayo neef hadyi ah inay qalaan inuu ku waajibayo hadday kari karaan haddii kalena waxay noqonaysaa toban maalmood inay soomaan oo saddexna xajka ay ku soomayaan toddoba maalmood markay noqdaanna ay guryahoodii ku soomayaan taasina waa ciddii aan markaa waxawayan ahayn maki aan ahayn eh, hadduu markaa yahay cid ehelkiisu ay deggan tahay oo maka deggan hadduu yahay xaalka caynkaasi hadyigu ku waajibi maayo hadigaasi markaa ma saara taana saas yada ah weeyaan waxaan kaloo sii darayaa marka xajka ama cumrada la xidhanaayo waa lagu dhawaaqayaa oo waxaa la odhanayaa labbayka cumratan fii xaja haddii ama labbayka cumratan wa xajan yani marka ayaa la odhanaya haddii waxaweye xaj keliya la xidhanayana labbayka allaahumma xajatan baa la odhanaya yani waxaan kugu ajiibay marka xajatan cumro keliyana waa saas leeg marka talafudka saa loogu dhawaaqayaa oo talbiyadii marka waxa lagu darayo nooca nusuga u xidhanayo waxa weeye waa mid mashruuca nebiguna sameeyey calayhi salaatu wasalaam laakiin in la yidhaha naweytu an actamira oo alfaadda noocaasoo kale la cabiro ama an axuja yacni taasoo kale sunnada markaa ma waafaqsana sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam mid waafaqsan ma aha mid waafaqsan maaha marka iyadoo niyadii lala yimi nusuga la gudagelaayey baa dhawaaqaana la raacinaya waxa markaa lagu ixraamanayo ixraamku ku xasilayo culamada qaarkood waxay yidhahdeen xoogaa waa mushkil waayo haddii la yidhahda niyada keliya ayuu ku xasilayaa in nusugii la gudagalay niyadu markii horeba waxay ahayd mid xaasila ilaa gurigiisii markuu ka soo baxaayey niyadaasi waa jirtay ya marka niyo keliya inaanu ku gudagelin baa ka muuqata wax kale haddii la raacinayo oo waxaa kale uu ku gudagelayana waxa kale uu ku gudagelaya maxay noqonaysa haddii la yahay talbiya waa ina raacdaa talbiyadu waxaa la odhanayaa bay yidhahdeen waa sunne sidee marka waxa weeye shay sunnaa loogu gudageliyo culamada qaarkood xoogaa mushkil bay ku tiriyeen bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen niyo keliya kaafi ma ahe waa in camal kale raacaa ima talbiya wa ima markaysaga dharkii ixraamka in la xidhay iyo wax la mida waa in markaa ashyaadaasi raacdaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay niyada lafteeda kala duwanoo niyadii hore uu markii hore niyeysnaa waxay ahayd inuu xajin doono niyadan dambe uu la imanayaana waxay tahay waa niyo gudagal nusagii uu gudagelaya ah marka u dhexeeya midna waa niyo markii hore markaa caam ah midna waa niyadii khaaska ahaydee uu ku gudagelaayey nusuga ku gudagelayey marka niyada nusuga uu ku gudagelayaa waa macno ka dheeraad oo ka ziyaado ah niyadii hore xaasilka u ahaydee u jirtay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk